alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wsaxbihi ajmaciin qala alimaamu raxmat اllahi عalayhi cabdullahi bn abi zayd alqayrawani fi kitaabihi muqadimaة الrisaala albaaciث الrusula ilayhim liiqaamaة اlxujaةi calayhim musqushii ay ahayd qofka muslimkaa ah inuu rumeeyo ayaan ku dhex jiray usuul iimaankii marka waxaa ka mid ah alimaanu birusul in rususha la rumeeyo jumlatan wa tafsiila duuduub loo rumeeyo inay jiraan ambiyaa iyo rusul fara badan oo qaarna ilaahay uu nabigiisa uga qisooday qaarna unaga qisoonin minhum man qasasnaa calayk wa minhum man lam naqsus waa ku ilah ilahi subxaanah wa tacaala wixii la sheegay magacooda in magaciisaasi nabiga ahs inuu jiro la rumeeyo xaqna ilahay lasoo diray wixii kalena dee la duuduub lagu rumeeyo albaacihu allaha bixiyey diray wey arusula ilayhim dadka ay usoo diray liiqaamati alxujati xujada inuu ku oogo alayhim cala annaas dadka korkooda iqaamat اlxuja rusula mubashiriina wamundiriin lianlaa yakuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul uma khatama arisaala risaaladii buu ilaahay wuxuu ku khatimay iyo wanidaarata digitaankii iyo wnubuwata nabinimadii bimuxamedi nabiyihi sala اllahu alayh walih wasalam nabi maxamed ayuu ilaahay ku khatimay hadday noqoto rasuulnimadii iyo hadday noqoto nubuwadii labadaba yani nabigeena labadaba ilahay iskugu daray nabina waa ahaa umbia waa loo waxyooday calayhi salaatu wasalaam diintaasaa loogu waxyooday ilahay u sheegay oo loo soo diray jibriil inuu gaadhsiiyo rasuulla waa loogu dirayo waa loogu darayoo dadka gaadhsii baa la yidhi labadiiba marka way soo afjarmeen baa la khatimay wanidaara digniintii nubuwada ayaa laga hadlayaa wa ilaa inay digaan culimmadu ducaaddu ay digaan dadka gaadhsiiyaan waa baaqi ambiyaduna culimmaduna ambiyadii bay dhexleen laakiin waxaa laga hadlayaa rasuul cusub oo wada waxyi uu dadka ugu digo ma soo degaya ala khatimay qof allaala qofkii sheegta nubuwa bacda rasuuli illahi sal l slam inuu soo baxayna dajaalu min adajaajila waa beenaale beenaalayaasha kamid a ah. nabigeenana waa ka digay caleyhi salaatu wasalaam waxaa imaan doona u ummadayda dhaxdooda waxaa ahaan doona soddon buu yihi nabig aleyh salaatu wasalaam kadaabuun kulluhum yazcumu anahu nabi dhammaan sheegan doona inuu yahay nebi ayaa imaan doona nabi sala alla alay slam wa ana khaatamu nabiyiina laa nabiya bacdi ana nabiyaasha aligu khatimayo nabi iga dambeeya maleh saasuu nabi sala allah aleyh wasalam ilahina waa kale walakin rasuula allahi wa khatama الnabiyiin nabiyaasha midki lagu khatimay rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ayib nabiyullahi ciisa alayhi الsalaatu wasalaam oo imaan doona akhiru zamaanka oo laguma bushin karo masaladaas lama dhigi karo ciisa ba imaan doone ciise waktigiisa waa horreeyey nabigeena uu ka horreyey sala allah alay wasalam risaaladiisi iyo injiil way ka horreysay nabigeena sala alla alay wasalam waxyigii loo lagu soo dejin jiray waktigii nabiga waa ka horreeyey ummaddii loo soo dirayna waa isku dhamaatay nabiga caleyh isalaatu wasalaam intuu soo baxay kadib waxaa shaqaynaya ilaa qiyaami saaca waa diintan muxamadiyada waa risaaladan muxamadiyada sala allahu aleyh wasalam waa sharciga nabigeena lagu soo dejiyey qof allaala qofkii damcay inuu ka qayb qaatana ayadaa oon buu kicin ayadaa oon buu ka qayb qaadan mooyeene wax cusub la imaan maayo walidalika waxaa soo arooratay fi saxiix ciisa caleyhi salaatu wasalaam markuu imaado waxay ummadda nabi maxamed ay tukanayaan oo salaadii ay jamaacadooda ay u hagaagsan tahay mahdigii xilligii mahdiya ayaa waxay dhahayaan kaalina tuji markaasu wuxuu leeyahay imaamukum fiikum imaamkiina dhexdiina ahaaday idinka istujinay saasuu leeyahy idinka istujin marka wuxuu wax ku dabaqi oo wax ku maamuli nabiga alayh salaatu wasalam diinta kusoo deji marka dhinaca laga fiiriyo ciisa calayh salaam wuxuuba kamid ba atbaacu rasuuli illaahi sala allahu aleyh waalihi wasalam ayuuba kamid noqonaya dadka nabiga alayh salam shareecadiisa iyo diintiisa raacsanaa ee waday ee faafinaya buu kamid noqonaya waxaa laga in lagu bashiyo la yiraahdo ciise wuxuu la imaan doonaa wax shareecadeena hadda ayna ku dhaqmaynin oo ay kamid tahay qatlu lkhinziir wadcu ljizya doofaarku layn doonaa diinteenna hadda doofaar in la baabi'iyo oo la zuuliyo oo la tartiro oo lagu qaado muxuu ahaa gurmad lagu qaado lagu baabi'inayo kama hadlin ayib jizyada xataa yucdu jizyata can yadin wahum saaqiruun waa meesha qofka dilka lagaga dhaafayaba in lala dagaalamo ilaa u jizye ka bixiyo shareecadana way qabtaa baab ljizya isaguna xudhihi doona wax jizye layirahdo ogolahay ma ima alislaam wa ima alqatl taas marka maxaa laga samayni soo kan maa marka la yimid shareeca cusub la yimid maaha yaa yaa ka jawaabi kara jawaab yaa bixin kara ah axsant baaraka allahu fiik nabigeenaa noo sheegay oo qiray inuu ciisa saa samayn doono saa samayn doono waa ahmiyad muhimaadkii nabiga caleyh salaatu wasalaam uu sheegay inay dhici doonaan xilligaas ciise gacantiisana ay kufulmi lagu fulin doono ee nabiga uu sheegay buu fulinayaa a wax laakiin nabigeena shareecadeena aan ku jirin oo ula imaani ma jirto ciise caleyh salaatu wasalaam fajacalahu nabigeena calayh salaam ilahay wuxuu ka yeelay aakhira almursaliina kuwii lasoo diray kuwa ugu khayr badnaa inta lasoo diray ba ugu khayr badnaa rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam waana khaatim alambiyaa wa afdalihim ka ugu fadli badan wey ilahay baa doortay ambiyada waa kala fadli badan yihin tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin ayaa kala fadli badan bashiiran xaaluu yahay mid digaaya bashiiran xaaluu yahay mid bishaareynaya lilmu'miniin mu'miniinta u bishaareynaya iyo dadka ahlu khayrka ah biljanna inay janno gelayaan kol hadday rumeeyeen oy raaceen oy diinta ay dabaqeen janna lagu bishaareyn wanadiiran xaaliga mid digaaya wuxuu u digayaa cadowga iyo gaalada iyo ehlu sharka ayuu naar oga digaya inay naar gelayaan hadday kasoo noqon waayaan wadaaciyan xaalu yahay mid ogu yeeraya dadka ila llahi ilaa diin illahi ilahay xaggiisa logu yeeraya ah, xagga allah dadka ogu yeeraya nabiga aleyh isalaatu wasalaam biidnihi ilahay idankiis ayuuna ogu yeeraya idan allo wataa wa siraajan xaalu yahay faynuus iyo iftiin muniiran wax ifinaaya rasuulkeena aleyh salaatu wasalaam waa sifadiisa qur-aanka iyo towraad labadaba lagu sheegay aleyh salaatu wasalaam marka cabdullahi bn camr bn caas la yiri nabiga tilmaantiisa muxuu yahay ku qora towraad sidan aayadda unbu akriyay nacam wa anzala wuxuu dejiyey calayhi korkiisa nabiga kitaabahu kitaabkiisii buu dejiyey alle alxakiimi xikmada badnaa ee meel walbaba ama shay walbaba munaasabkiisa ka hadlayay qur-aanka kariimka waa xakiim ma imaanaysa maalin maalmaa kamid in la yirahdo aayadan meeshan munaasabku ma aha sida qawaaniinta iyo dasaatiirta wadciga oo kale in la yiraahdo maanta wax baa isbedelay waxan waxa ku bedello caqligaa ma shaqaynayo waa caqliga bini aadamka wey lakin ilaahi subxaanahu watacaala xukunkiisa sharciga ah waa xakiim waay yadacu alashyaa fi mawaadiciha shay walba meeshiisii ku haboonaa buu dhigaya ilahi subxana watacaala wa sharaxa waa caddeeyey bihi bilkitaabi kitaabkaas muniirka ehe iftiimaya ee xakiimka ah ilaahay wuxuu ku caddeeyey diinhu diintiisii alqawiim ee toosneed diinta qawiimka waxaa cadaynaysa oo toosinaysa qur-aanka kariimka ah cadaynaya tibyaanan wanazalna calayka alkitaaba tibyaanan likuli shay wax walba ayay cadaynaysaa oo loo baahnaa aakhiriya adduunba loo baahnaa qur-aanka cadaynaya wahadaa waa hanuuniyey bihi bilkitaabi kitaabka xakiimka ilahi wuxuu ku hanuuniyey asiraata jidkii almustaqiima ee toosnaa ayuu dadka ku hanuuninayaa oo qofkii qabsada kitaabka ku dhagaa jidka mustaqiimka lagu toosinaya oo ku hanuunaya ana hada siraatii waa laleeyahay mustaqiima wa ana saacata aatiyat laa rayba fiiha asal min usuuli liimaan wey aliimaanu bilyowmi alaakhir in aakhira la rumeeyo usuushii bay kamid tahay in la rumeeyo ay ahayd saacata wa ana saaca aatiyatu tii imaanaysa weeyaan oo laa rayba shaki fiiha maleh wax laga shakinayo maleh qur-aanka kariimka baa caddeeyey sunadii mutawaatiradeed axaadii baa caddaysay waxa ka dambeeyana way sii cadaysay qiyaama markuu dhaca kadib marka saacadda waa aatiya laa rayba fiiha shaki male in la rumeyo marka iimaankii arkaantii bay kamidta qolada diiday ee inkirtay mushrikiinta ahna de naar gaalnimadoodiiba maa naar lagu sii kordhinaya ziyaadatu kufrihim ayaa naar lagu sii kordhin maadaama aakharana ay diideen oo inkireen marka in la rumeeyo qiyaamaha iyo aakharo midhaha iyo hamarada ka dhalan maxay tahay alisticdaadu lilaha in laisku diyaariyo waan rumaysna intaad tiraahdo inaadan iskuba diyaarinin sax maaha soo ma rumaysna qiyaama imaana ha qiyaamo nin walba camalkiisa wey waa nin walba iyo wuxuu kasbaday ee kasabka hagaajiso oo isku diyaari oo haddaba sahay qaado tazawadu wey tazawadu fa ina khayra zaadi taqwa marka safartaas isku diyaarin bay ubaahan tahay marka waxay ubaahan tahay in camalka saalixa la badsado waxay ubaahan tahay in xumaanta laga dheeraado waxay ubaahan tahay oo kaaga baahan tahay in wixii sayi-aadahoo dhacay xasanaad laga dabageeyo toobad lala imaado istikfaar lala imaado si aakharo aan lagu ceeboobin si aakhara dhibaato iyo naarta xumaan aan lagu dhicin nacam magacyo fara badan bay dee saacaddu leedahay saaca waa hadda yidhi wa ana asaaca waa magacyaheeda yasaluunaka can isaacati qiyaamaha magacyaheeday kamid tahay wayna magacyo badan tahay qur-aanka kariimkaaba an badan ayaa noo cadeeyo noo sheegay inta magacay leedahay magac kalbana magac kasta wasfi iyo tilmaan qiyaamaha dhexdeeda dhacaya ayuu tilmaamaya hadday noqoto qaarica hadday noqoto xaaqa hadday noqoto maaragtay tilmaamaha lagu sheegay qiyaama hadday noqoto yowm alaakhira waxyaalahaasoo dhanba waa tilmaan dhacaysa weye waa dadkaa taagan maalinta u dambaysa weeye dhawaaq baa dhacaaya qaylaa yeeraysa waxaasoo dhan yaa loogu magac daray wa ana allaha ilaahay yabcathu wuu diraya man yamuut yabcathu wuxuu bixini oo dib usoo saari oo soo qofi man yamuut waxay dhintay wixii halaagsamay dhintay dib loosoo saaraya ah, waida alqubuuru bucirad wey qubuurtii baa dib loosoo faagaya oo dib loosoo qufaya oo dadka kasoo wada baxaya oo ayagoo taataagan fa idaahum qiyaamu yanduruun banaankaay soo istaagayaan dhammaantood ah, waan allaha yabcathu man yamuut wixii dhintoo dhan bu ilahay soo saari maxaa loo soo saaraya lilxisaabi waljaza in la xisaabo la abaalmariyo in khayran fa khayr wain sharan fa shar qof walbaba wuxuu kasbaday ayaa gacanta laga saaraya kafaa binafsika alyowm baa laleeyahy waa kugu filaya maanta camalkaadi waa kane meeshu kugeeye un adig arag hadduu jidka sin ad ku marin doona camalkaada iyo hadduu ku marinaynin hadduu janno ku geyn iyo hadduuna kugeynaynin camalkaadi wey marka wa an allaha yabcathu waa cadliga qiyaamo wuxuu kamid yahay cadaalada ilahi subxana watacaala adduunyadan intaan ku nooleen wax badan baa la sameynayay nin walba wuxuu sameynaya in abaal la siiyo hadduu wanaagsanaana jaza in la siiyo waa cadaalad hadduuna wanaagsanayna inaad dee wadadiisi la mariyo jazihiisi la mariyo ayadana cadaaladii bay kamid tahay kamaa bada'ahum ilaahay siduu u bilaabay hadalkayga sibcan ma maqshaan mase wayna dhaafaya ya ayib intaa ka badan waaban jiidi laahe taa un dhegto dhiga wa ana allaha ilaahay yabcathu waa diraya bixinaya yabcathu soo saari man kamaa bada'ahum siduu ilaahay marka horeba u bilaabay aadamaha yay yacuuduuna usoo noqonayaan aayaddii buu tilmaamaya kamaa bada'na awala khalqin nuciidu sidii u horreysay aan soo baxan huwa aladii yabda'u lkhalqa uma yuciidu marka xaaladii de wad garanaysa aad ku dhalatay qofka markuu dhalanayay isaga oo aan kabala-aan dhar qabin oo aan gudnayn oo xaaladaas aadka aadka runtii faqriga oga muuqato xaalad faqri ka muuqato wey marka tii oo kale haddana lagu soo noqonaya camalkaadiba marka ama ku arad haddii kalena qofka uu ku halaagsamay nasal allah salamat alcaafiya ilahay hana badbaadiyo ayib wa allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala daacafa waa labalaabayaa lcibaadi adoomihiis almuminiin ee muminiinta alxasanaat xasanaatku labalaabi waa iska hargabay ma aha w biy wale iska kaban lakin bismi llah ramaan raxiim marka hore iska cunaha xasaasiyan ka qabe alxamdu lilah xamda kahiira ayiba mubaaraka fiih ayib wa an allaha ilaahi subxaanah wa tacaala daacafa licibaadihi addoomihiisu u labalaabay oo u labalaabaya almuminiina kuwa muminiinta alxasanaati buu labalaabaya xasanaadka waa lalabalaabaya sayi-aadkuse labalaab ma leh leannahu sayi-aadka iyo xumaanta qofka uu sameeyey haddii wax loogu daro una kasbanin cadaaladii bay ka hor imaan laakiin xasanaadka haddii loo kordhiyo de waa fadliga ilahay waa raxmadda ilahay subxaana wa tacaala marka ilahay fadligiisa raxmaddiisa addoomihiisa qof aan madanin iyo qof mutayb uu sini laakiin sayi-aadka qofkan waxba loo kordhin maayo halkiisa ma taagnaan halkiisa may taagnaan hal sayi-a loo qorayaa xasanadkana waxaa laga yaabaa toban in loo qoro ayada quraanka man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha toban laab wey toban laab ayaa loo qoraya waa ilaa adcaafin kahiira sabcumia dif ma soo arortay todoba boqol xasaba ikhlaas ilinsaan qofka ikhlaaskiisa daacadnimadiisa lilaahinimadiisa iyo camalka jawdada iyo siduu oola imaaday qaabka uu camalkan u gutay itibaaca qaabka oola yimid munaasabada xilligeedii siduu maarata ugu toosiyey waxyaala badan baa la ictibaarinaya oo camalku mar walbaba uu sii kordhaya ruba dirhamin khayru min alfi dirham marka laleeyahy hal dirhama ah yaa kun dirham ka fiican soo maartid kun dirham iyo hal dirham ma isku dhigmaan maca dalika dirhamkaasa ah wuxuu dhacay fii maxalihi xilligii loo baahnaa buu dhacay munkarka xilligii loo baahnaa haddaad ka dhex dhawaaqdo ya oo xumaantaa markii loo baahnaayo madaxa lawada lalmiyey oo wax ku dhiirada la waayey aada istaagto lamid maaha xilliga dadku ay wada yaacayaan nin walba mimbarka ku ordayo marka xilliga nin walba marku ordahay iyo waktigiisa iyo mar walbaba iyo qiimihiisa iyo ajirkiisa iyo thawaabkiisa iyo ixsaankiisa ule leeyahy naam xiliyaha mawaasimta khayrkood ka faa'idaysatay xiliyaha kale lamid maaha mawaasim lkhayr ramadaanka oo kale dad baa jira zakadooda waxay ku aadinayaan ramadaanka ku aadinayaan xoolahooda zakada si ay u waafaqaan zamanka fadiiladiisi iyo xaalka fadligiisa xaalka zakada iyo xoolahan la bixinayo waa fadli zamankan aan fadli buu leeyahy isku aadiyaan say iskugu aadiyaan qaar ba intay tagaan bay sacuudiga o kale iyo meelaha kuwa jooga xoolaha ilaahay siiyey xarabkay ku bixinayaan zakadii si ay u helaan sharaf lmakan marka sharaf lmakani wazamani walxaali intaba si iskugu toosto si iskugu toosto marka camalku waxaa weeyaan wuxuu kala leeyahay xaalado walidalika markaad arkayso toban laab baa laga dhigi toddoba boqol baa laga dhigi adcaafun kathiira xataa qaar buu ilahi subxaana watacaala wuxuu yiri xisaab la-aan ya waa soomkii soo garanaysa kula camal ibni aadam low ilaa ila siya fainahu lii waana ajzi waana ajzi lama yaqaano ilahay baa abaal subxana wa tacaala ayib وأن الlaha سubحaنه وتaعالى ضاcفa لعباadi المؤمiنiiن الxaسaنaaت buu ku laalaabay xasanaad ku laalaabaya naم وsفxa ilaahay wuxuu iskaba saamaxay kaba jeedsaday o iskaba dhaafay lahum ayaga dartood lahum muminiinta wuxuu ilaahay uga dhaafay bitowbati bisababi toobati toobaday la imaadeen sababteed wuxuu oga dhaafay can kabaa'iri sayi'aati sayi-aadka iyo xumaanta kuwooda waaweyn dunuubta kabaa'irta ee qofka loo cadaabi ee cadaab uu ku mutaysanayo in raxmad ilahay ku dhacda mooyeene ilahay waa dhaafaya bitaobati buu ku dhaafi aakhiraba lagula sugi maayo haddaad toobad keento dembi qof aan lahayn baad noqonaysaa dembigaada waa lagu dhaafaya kabaa'iru dunuubka ayaa toobad u baahan weyse iyo salaad baan tukaday iyo lagu dhaafi maayo dunuubta kabaairta waxay u baahan tahay qalbigii halaabay in dib loo soofeeyo ah, qalbigii baa dib loogu noqday leanna camalka weyn ee kabiirada ah qalbig wuxuu saameyn ku yeelanaya qalbigi u saameyn ku yeelan Ah, k nabig alay slam yiri tucrad lfitanu cala lqulubi kalxasiiri cuudan cuuda ah, faayu qalbin ushribha ushribahaa nukita fiihi nuktatan sawda waayu qalbin ankarahaa nukita fiihi nuktatan bayda xataa tasira alaa calaa qalbayn calaa abyada mila asafa nacam walaakharu aswad mirbat kalkuzi mujakiya laa yacrifu macruufa walaa yunkiru munkara xadika fi saxix muslim min xadiid xudayfat bn yaman waad garanaysaan radi allahu canhu ardaa marka qalbigii saameyn bu ku yeeshay ranki wey qalbiga marka dunuubta kabaairta ay taabatay daahirkan aad ka weysaysatay ee dunuubta sakaairta indhaha iyo gacmaha iyo saareed kaaga daadanayso qalbiga ma gaadhayo qalbiga wuxuu ubahay marka in la tuujiyo ubahan yahy in la tuujiyo oo meelka laga soo saaro see laga soo saari nidaama sama waad nidaamota nidaamada xagee ku dhacdaa qalbiga ku dhacdaa qalbigii baa gubanaya marka hore shahwada macaansanaya haddana markaad nidaamooto oo shalaytooto ood ilmayso qalbigiibaa xumaanti ka daadanaysaa markaas wy markaas yaa rabbi leeda gacmaa taagaysaa toobad baabaairta ila qalbigiibu tegay wuu fogaaday soo magaranays dambigii halkaasuu gaaray daahirki u ka tegay baadinka u fadhiya nacam marka wuxuu le wasafaxa lahum bitawbati towbadaas sababteed buu ilaahay dhaafaa can kabaa'iri sayiaati buu iskaba dhaafaa subxaana wa tacaala wagafara lahum waa u dhaafaa mu'miniinta asakaa'ira dunuubta yaryar biijtinaabi lkabaa'iri in kabaa'irta aad ka tagto ee sakaairta lagugu dhaafi kabairta waaweyn aad ka tagto sakaairta toobad oo kaama baahna yani toobad lagu xiri maayo waxaa lagu dhaafi acmaashan daahirada ah weysada salaad tukashada cumrada jumcada kuwaasa lagu dhaafaya afar lahum asakaaira bijtinaabi kabairi bisababi ijtinaabi kabairi marka sakaairta lagu dhaafi waa inaad kabairta ka fogaato kabairad ad ku dhaco sakaair iyadana un sii fuulaysaaba nacam in tajtanibuu kabaa'ira ma tunhawna canhu nukafir cankum sayiaatikum buu ilah l subana watacaala haddaad ka tagtaan dunuubta waaweyn sayiaadka waa lagu dhaafi camalka kale ee saalixa lagu dhaafaya iyo istakfirullah istakfirullah ku filan wa jacala ilaahay wuxuu yeelay man lam yatub qofkaan toobad keenin min alkabaa'iri kabaairtia laga soo noqda la yidhi kabaairta waa dunuubta naar ama lacanad ama qadab ama xuduud waxyaalaha ay ka ratimaayaan ayaa kabaair la yidhahdaa ninkii aan kabaairta ka toobad keenin jacala wuxuu alla yeelay man lam yatub min alkabaa'iri saa'iran mid ku soconayo oon xaalkiisa ku dambayn ilaa mashiiat illahi mashiiada ilahi buu ku dambeeya soo maarti waa la cadaabaya ma dheheyst liannahu taxta mashiiat illah waa madhab ahli sunna caqiidaan ka hadlayna meesha ay ku kala tageen bay kamid tahay muctazilada iyo khawaarijta iyo ahlu sunnaha muctazila waxay tiri gaaloobi maayo laakin naar buu ku waari manzila bayna manzilateyn baa la dhaha waa akhbatu naas wey qiimo lahayn sida khawaarijna warkooda mayna cadaysanin muminiintana mayna soo raacin waxay dheheen manzila bayna manzilateyn khawaarijna waxay dheheen gaal wey khaalid mukhalad finaalata ku haraya kabairta ka leeyiid waxaasoo dhanna nusuustii nusuustii waciidka unbay ku dhegeen nusuustii wacdiga ee raxmadda alle iyo fadligiisa waasaca ka hadlaysay oo dhan bay ka tageen marka ehlu sunnuhu waa saa soo sheegnay waa wasat nusuustana way soo qaateen tanna way soo qaateen labadaba way camal siiyeen in la icmaaliyo nusuustaana ka wanaagsan in la ihmaaliyo qaarkood icmaalu lkuli awlaa min ihmaali lbacdi wey marka waxaa weeye qofkan kabairta la yimid naar buu mudanayaa xag alle istaxiq istixqaaqa way kala tahay iyo wuu ku dhici way kala tahay laakiin mashiyada ilahay buu u yaalaa in shaa cafaa wagafar hadduu raba ilahay waa iska dhaafi haddii rabana waa cadaabayaa bicadlihi buu ku cadaabi hadduu rabana waa iska dhaafayo bifadlihi buu iskaga dhaafi marka lam yatu min alkabair saaira ilaa mashiyati maxaa yeeley maxaa u daliila in ilahay uu iska dhaafayo wixii aan gaalnimo ahayn in allaha laa yakfiru ilahay ma dhaafo an yushraka bihi in loo sharig yeelo ta asaga xaggaa u xidh gaalnimada iyo shirkiga lama dhaafa ilahay baa ballantaa qaaday isku laazimiyey inuu ka argoosani wayakfiru wuxuusa dhaafi maa duuna dalika shirki wixii kasoo haray liman buu u dhaafiy shaa uu doono soo maartid mashiyaa lagu xiray waa la dhaafi laakiin mashiyadii ku xirantay haddii aan la dhaafin oo mashiyada ayna ku dhicinna dee naarta intii la geliyo yo hadhow laga soo saari waa kan wuxuu lehy waman caaqabahu allah qofku ilaahay ciqaabo binaarihi naartiisa ku ciqaabo akhrajahu waa kasoo saaraya minhaa naarta biiimaanihi iimaanka ku jiray iimaan buu lahaaye imaankii baa looga saari wixii xumaanaha markii laga gooyo oo naarta looga jaro ama intaan loogaba dhamaystirin shafaacadii kadib ugu dambaystii inuu jannada gelayo waa laazim laazim weyaan khaalidiina kuwa layiri naarta kuwa ama kuwaari <coughs> waa gaalada mushrikiinta wey gaalada <coughs> waman caaqabahu llahu binaarihi akhrajahu minha waa ka soo saari biimaanihi bisababi iimaanihi baa looga soo saari maxaa yeele dulmi bay noqonaysaa inaan iimaankiisa ictibaarba la siinin dulmi bay noqon marka dembigiisina waa laga goyni imaankiisana waa lagu badbaadin marka dambe oo jannadii baa lagu gelin faadkhalahu ilahi waa gelinaya bihi bisababi iimaani iimaankaa sababtiisa jannatahu jannadiisi alle ayuu marka dambe soo gelinaya siday u kala dembi badnaayeen baa laga yaba in u kala dambeeyaan kuba laa ilaha illa allah qalbi uu ka yiri ka aaminay mooyeene wax kale baan la imaaninba dembi un intaa shabkacsanaya markaasaa laga soo saaray agoo xula noqday oo biyaha eh, maalxayaat iyo nahrulxayaat baa lagu daadinayaayo kadib bay soo dhalanayaano kadib ayagoo oo ee soo dhashay baa jannada la gelinayaayo xaafada dhan oo la yihahdo jahanamiyiin kuwii jahanamada loo nisbeeyey oo jannada degan bay noqonayaan oka oo ku u dambeeyey wey waa sheegay xataa rasuulkeena alayh salaam qofka ugu dambeeya ee naarta kasoo baxay jannada gala waa sheegay rasulka sal slam iimaan inta ugu yar qofkii ku jiro naar kuma waarayo waa unaga saari faman yacmal ba u daliila qofkii sameeya midqaala daratin quraanjo qadarkeed khayran khayra yarahu arkaya soo maarti faman yacmal mithqaala dharati khayra yara nacam marka waa waa nakiratun fi siyaqi shardi weye tufiid lcumuum haba yaraate wax kasta oo haba yaraadee ninkii la yimaada ninka asaga uu arkaya hadduu shar yahay hadduu khayr yahayba ayib wa waxaa laga soo marka taana waxaa lagu radinaya khawaarijti naarta waa lagu waari muminiinta ku waari kuwa leh waa adilada lagu radiyay kamidta wa waxaa laga soo saari minhaa naarta bishafaacati nabiy sal slam bisababi shafaacati nabiy nabiga shafaacadiisa sababteeda man baa laga soo saari uu shafaaca u shafeecay lahu nabigu oo min ahli lkabaa'iri kuwa dunuubta waaweyn la yimid min ummati ummadiisa kamida shafaacati liahli lkabaa'iri min ummati nabiga laga wariyay sala allah alay wasalam dunuubta waaweyne kabaa'irtku la yimid ee ummadda nabi maxameda shafaacada nabi maxamed sala allah alay wasalam baa yaa lagu shafiicaya marka shafaacaduna dee nabiga alayh salaam baa shafeece shafacat alcudma nina lama leh qiyaamaha in marka la taagan yahay in dadku ay ku kala tagaan meeshaas oo naar iyo janna lagu kala dhaqaaqo ilaahay baa nabi maxamed aleyh salatu wasalaam baa shafeecay markay ambiyada kale o dhan ka cudur daartaan fasulqadaha maqaamu maxmuudka ilahay uu sheegay subxaana wa tacaala meeshaa uu nabiga soo saaray taa asagaa iskale oo khaas u tahay laakiin in naarta dadka laga soo saaro ama qaarkoodba jannadiiba ay toos u galaan oo naartaba ilahay ka badbaadiyo shafaaca noocaasa jirta shafaacatu shaaficiin baa la yihahda way fara badan ambiyada shafeeci ood saalixiinta shafeeci karta laakiin shuruud bay leedahayo inuu ilaahay idmo waa shardi qof iska ordayo iska shafeeci ma jirto in hebel u shafeec waa lagu idmay man da ladi yashfacu cindahu ilaa biidni waa idan waa in la helaa shardiga labaadna midka loo shafeecayo waa inuu ahlu iimaan yahay gaal loo shafeeci maayo hal nin baa laga soo reebaa oo gaal ah. shafaaco juzi a loo shafeecay waa yaa sheegi abu aalib maxaa loogu shafeecay naarta baa laga soo saaray takfiif wadadin weeye barak allah fikum ayib waa laga fududeeyey nabiga ala slam wuxuu yiri isagoo mool ku dhex jiraan arkay waa kasoo saara markaasa waxaan keenay meel dhay ah dhuxul naarahaa loo saaraya rays bagaadhada lugta salkeeda markaasay maskaxdiisa horeysaa maskaxda horeysa akhaf ahlu naar weeyaan wuxuuna isku arkaa ahlunaarka inuu ugu cadaab kulul yahay abu daalib wey gaalnimo ku dhintay ku daalib wuu islaamay iyo maaragtay waa jannuu geli iyo warkaas oo dhan qur-aanka kariimka iyo sunada nabiga ayaad beeninaysaa qofka waxaa la yimaada khatar buu ku sugan yahay ayib wuxuu nabigu u talay waa la ogyahay lakin hade waxaa wey wahum yanhowna canhu wayanawna canhu kuwii la yiri buu ahaayo waana difaacaya waana ka fogaanaya diinta aakhir wuxuu ku hadla muxuu ahaa huwa calaa milati cabdimudalib ku dhintay cabdimudalibna gaal buu ahaa ayib wa ana allaha subxaana ilaahay subxaanahu watacaala qad khalaqa aljanata jannadii buu ilaahay abuuray faacadahaa jannadii wuxuu u diyaariyey daara khuluudin xaalay tahay mid lagu waarayo liwliyaa'ihi owliyadiisu u diyaariyey ama liawliyaahibay u tahay daarukhulud labada waad u celin kartahay nacam qad khalaqa janata buu abuuray gacantiisu ku abuuray subxaana faacadaha markaasuu diyaariyey walidalika qur-aanka ucidat lilmutaqiin alyle ucidat waxaa loo diyaariyey jannada lilmutaqiin mutaqiinta ayaa jannada iskale loo diyaariyey daara khulud liawliyaahi awliyadiisa ayaa loo diyaariyey marka jannadu inay tahay wax diyaar garaysan naartuna ay diyaarsan tahay haddaba labadaba ucidad baa la yidhi nacam gaaladana ucidad naarta waa loo diyaariyey muminiintana jannada loo diyaariyey in la rumeeyo min usuul iiman bay kamid tahy muctazilada lagu inkiraya lagu khilaafaya waxay qabaan naariya janna hadhown in la abuuri doono hadda wax laga abuuray u taagan tahay loo sameeyo macna kuma fadhiday dheheen xikmada ilahay bay kasoo horjeedaan subxaana takwiif iyo cabsigelin baa ku jirta in haddaba la dhuujinayo lasii hurinaayo in jannadii mar walbaba la abuuraayo iyadoo samaysneed ba haddana acmaasha bini aadamka ee saalixada iyo tawxiidka iyo alxamdulilah waxaasa lagu sii abuuraya lagu sii abuuraya marka nabigeenana sala allah alay wasalam waa kii tegay jannada iyo naarta labadaba waa soo arkay sala allahu aleyh waalih wasalam adduunka asagoo joogo arkay faacadda daara khuluudi lawliyaahi awliyadiisu ilahi u diyaariyey awliyada waa kuwe alga awliya la yirahdo inay dadka dhahaan in yaro fara kutirisa umaada awliyahe annagana xaggeen aadayna inayn dhahaan awliyada ilahay baa sheeday sheegay aladiina aamanuu wa kaanuu wa kaanuu yattaquun labadaa wasfi haddaad yeelato iimaan haddii lagaa helo ood rumayso wixii rumayn lagu yiro dhan taqwana la timaado dee awliyadaasaad kamid tahay laakiin awliyadu maraaxil iyo maraatib bay kala leyihin waa kala korkoreeyaan hum darajaatun cinda allah ilahay agtiisa darajooyin bay kala leeyihiin laakiin wasfu awliya waa lasoo wada gelaya markii muminiin iyo mutaqiin la noqdo <coughs> taqwadaasa lagu kala horeeya wa akramahum ilahay waa karaameeyey fiiha jannada dhexdeeda binadari muminiinta wuxuu ku karaameeyey binadari inay arkaan oy fiiriyaan ilaa wajhi ilahay wajigiisa alkariim ee wanaaga badan wejiga ilahay ee kariimkaa inay muminiinta arkaan karaama wey min karaamaati ilahi ilahi uu ku karaameeyey subxaanah watacaala min ikraami illahi lilmuminiin uu ku karaameeyey bay kamid tahay nacam nabigeena alayh salaam kale <coughs> inakum sataruuna rabakum rabbigiin baad arki doontaan yowma alqiyaamati fi ljana waad arki doontaan bu nabig alayh salatu wasalam inakum sataruuna rabakum kama taruuna hada alqamar dayaxan dayaxa fritubnaadu nabigu alayh salam tilmaamaya oo aan daruuri waxba lahayn oo banaan iska yaala <coughs> saasoo kale ad u arki doontaan rabbigiin subxaanah wa tacala qur-aankana waa sheegay akthara min aaya aayad ka badan ayuu ilahi subxaana watacaala ku sheegay wujuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun iyo ladiina axsanu xusna waziyaada waa lagu fasiray intaba marka firaqda firaqda qaar baa diidan oo le aragga ilahi subxaana wa tacaala kuwaasaa marka iyaguna lagu radiyaa nusuustaas <clears throat> kalaa inahum can rabbihim yowmaidin yaa soo dalishaday ayaddaas aimada afarta alimam shaafici raximah wuxuu soo dalishaday inay muminiintu ay rabbigood arki doonaan ayadama waxay sheegtay muminiinta rabbi inay arki doonaan mise waxay sheegtay in gaalada laga xijaabi doono ilahay ergiis ya manduuq iyo mafhuum ayaddu manduuq iyo mafhuum haye maxaa manduuqa maxaase mafhuuma yaa ka sheegi kara manduuq laaya ayadda maxaa ku dhawaaqday in ay gaalada ayna ilaahay arkeynin bay ayadda ku dhawaaqday soo ma oo laga xijaabayo maxaa mafhuum oo ka fahanay waxaan ka fahanay hadda muminiinta inay arkayaan wa ilaa hadday gaaladu sida muminiintadu ayna arkeynin rabbi de wax dadkao dhan ayna arkeynin oo mumin iyo gaal ba ay u siman yihiin gaal laguma maartay ciqaabeen oo ciqaab loogama dhigeen ciqaab loogama dhigeen marka waxa gaaladu ay ciqaab ugu tahay muminiintii bay nicmo u tahay muminiintii ayay nicmo u tahay o ilahay arkaayo oo ku nicmoobaayo ayagoona marka waxaa weyan coqoy bay u tahay oo ciil buquuq bay u dhamaanayaan marka ilahay subxana wa tacala iska qariyo iska xijaabo cadaab bay ku tahay iyaguna cadaab walciyaadu billah ayib wakhalaqa annaara ilahay awey wahiy lati soo ma waa krama janadii baa tilmaamaya jannada waa tee wahiy lati waa midii ahbada minha uu kasoo hoobiyey alle aadama aadam uu kasoo dejiyey nabiyahu nabigiisi ahaa aadamkii nabigiisi ahaa marka aadam inuu nabi aha waad garanaysaa waa la weydiiyey nabig alay nabi aadama nabi baa nabiyun mukalab muuxa wey oo kabaqaal nabi la waxyoodu ahaa marka nabigiisi aadamah jannadu kasoo dejiyey qaar baa waxay qabaan janno kale eed jannadii aadam laga soo dejiyey mahe sida raajixa waxaa weeye jannadii aadam laga soo dejiya isagii xaawaa ee ihbituu layihi dega la yidhi jannadii wey mid haddana loo noqon oo loo gurya noqon ee camal hadda lagu galayo haddaa camal la-aan baa yaa la rabi in la galo oo aadan baa ilahay ku karaameeyey intuu ku dhex abuuray baa la yidhaye iska dhex joog jannada iyada oon aan lahayn gaajo aan lahayn kuleel aan lahayn ina laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacra baa la yidhi iska dhex joog waa joog waayey isagaa camal la yimid marka waxaa weeyaan camalka xun ee la timid didkeeda unbaa janno ku gelisa oo saalixa soo shaqaysa le marka ord soo shaqayso ah, hadda waad joogi weyde markaasaa awlaadiisina sanka loogu xidhay aabbaha wuxuu la yimaado qeyb bay kaasoo gaari qeyb ayuu kaasoo gaaraya marka aadam calayhi salaatu wasalaam xigmana ku jirta meesha e awliyada ilaahi iyo ambiyada ilaahi iyo saalixiintii iyo daalixiinta inay kala baxaan imtixaanka lagu kala baasaana loo jeeday laakiin aadam calayhi salaatu wasalaam sabab buu la yimid sababtii baana looga soo saaray jannada kadibna uma ijtabaahu rabuhu fataaba calayh rabi baa ilahay intuu doortay haddana ka tooban aqbalay jannadiisiba dib ugu laabtay samaa dunyahan ayuu joogaa aadam aleyh isalaatu wasalaam wa khaliifatahu iyo khaliifkiisii jannadii uu ka soo saaray aadamkii nabigiisa ahaa khaliifkiisana ahaa ilaa ardi ardada khaliifka ka ahaa yuu khaliif oga yahay limanmada dadka ka horreeyey ilaa ardadan kuwa horaa jiray oo kusii noolaa ardadan waaki ilaahay malaaigta ay ku lahaayeen atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dima naam marka dadka ayaga ka horeeyey buu khaliif ka noqdo oga dambeeyey lakin isagu nabi buu ahaay oo khayr iyo wanaag ba uga dambeeyey saasa khaliif la dhahaa ee waxaa la diidan yahay in la yihahdo khaliifat ullahi ah, ilahay wax khaliifka ah ama naaibkaa ah, ama wakiilkaa ah, ama arrimo u maamula oo le xil uu dhiibtay le anig ma qaban kara ii qabo oo khaliif ah ma jirto ma jirto addoommo iyagaa barkood marka kale khaliif ka noqonaya ayagaa khaliif iska noqon huwa aladi jacalakum khalaa'ifa alard ilahay idinkaa khaliif ardada inaga dhigay barkii marka kale ayuu ka noqonaya lakin ilahi subxaana watacala wax khaliifka amare ah marka maquulada ah khaliifat llahi ardihi ayaa khilaaf yaa laisku hayaa oo qaarkood ay diidan yihiin culamada saas hadda inay xoog badan tahay marka inii jaacilun fi lardi khaliifa khaliifadaasna waa lawey waxaa laga wadaa mid ka dambeeya oo meeshii kuwii hore ummadihii ka horreeyey ama qoomamkii ka horreeyey ee muxuu ahaa ka dambeeya ayaa yaa loola jeeday ama ummaddiisa iska khaliif noqon doonta marka wa khaliifatahu ilaa ardihi ardadiisa kii khaliifka ka ahaa ummadihii ka horreeyey bima sabaqa janadii laga soo dejiyey aadam alayh salaam baa weli laga sheekeynaya alati ahbada minha aadam e, nabiyahu ahaa wa khaliifatahu ahaa xagee loo soo dejiyey ilaa ardi ardi ardada loo soo dejiyey maxaa loogu soo dejiyey ardada bima sabaqa bisababi ma sabaqa wixii hormaray fi saabiqi cilmihi ilaahay cilmigiisa hormaray wixii ku hormaray ilahay baa marka hore cilmigiisa waxaa ku hormaray aadam alayhi salaatu wasalaam in jannada inti lagageliyo hadda laga soo saari doono qadar baa ku dhacay wey qadar baa ku dhacay ka habaa noqoto asbaabha lala imaado casa aadamu hala yiraahdo casa aadamu laakiin haddana qadarki kownigaaba jiray qadarka kownigaana maxaa u horeeyey ya maxaa u horeeyey qadarka aqdaarta maxaa horeeyey alcilmu sameyn cilmigaasaa marka ku dhacay ilahay baaba isagoon abuurinba aadam wuxuu ogaa in aadam markii la abuuro kadib geed intii laga reebo uu cuni doono ilahay baa ogaa subxana wataala asbaabtina isagaa la yimid asbaabtina isagaa la yimid walidalika muusa calayhi salaam iyo aadam yaa murmay muuse iyo aadan baa murmay alayhim asalaam laba nabi weye marka muusa alayh salaam baa gardarada iyo xoogow muxuu ahaa eh, wax maagay isagaa eh, maagay eh, oo aadam alayh salaatu wasalaam marka hore isagaa maagay ayib marka wuxuu yihi aadamow aabbaha basharkaad aheed janaa lagu dhex abuuray lagu geliyey geedkaas bas iska dhaaf baa lagu yidhi inta kale maa fasax baad ku tahay geeddii baad dalaq siisay markaasaa deen adiga sababta adduunyadan iyo dhibkan iyo waxan yaan alaa sabab noogu haa bu aadam alayh salaam wuxuu xujaystay qadarkiiba xujaystay ah, towraad soo lagugu soo dejin haa gacanta ilahay kumana qorin haa soo kuma qoro towraad bay ku qoreed casaa aadamu rabbahu fagawa soo kuma qoreen haa qur way ku qoranta ila quraanka iyo ummadihii hore qaar baad isku mid bay ahaayeen aayado badan iskumidha ma jira ayb agga ilahay bay ka wada imaadeene marka wax ilaahay uu igu qoray wax intaan anigaba la abuurin tooleedba aan xataa la abuurin oo iga sii horreysay qoraal ahaan aan la qorin miyaad igu haysataa buu yiri faxaja aadamu muusa buu nabi sal la alay slm yiri aadan ba xujadii iyo garti helay oo muuse ka gar helay saabiqa cilmi wey wa khalaqa naara naarti bu ilahay abuuray faacadaha waa diyaariya naartii daara khuluuda iyadoo lagu waarayo liman baa ku waari kafara kufriyey bihi bilahi ku kufriyey wa alxada leexday fi aayaati aayaadkiisa ilahay ka leexday ilxaad bay la yimaadeen yulxiduuna fi aayaatina aayaadka ilahi subxaana watacaala bay ka leexdeenoo maailiin wey qabriga luxud baa la yirahda luxud maxaa loo magacaabay waa dhanka leexdaso wey wadadii mustaqiimka intay ka leexdeen ee aayaadka ilaahi subxaana wa tacaala ka leexday wa kutubihi kutubtiisii bay ka leexdeen warusuli rusushii bay ka leexdeen ay ku kufriyeen kuwaasaa naarta ku waari wajacalahum ilaahay wuxuu yeelay maxjuubiina haddii muminiinta lagu yidhi ilahay bay arkayaan jacalahum kuwan wuxuu ka dhigay gaalada maxjuubiina kuwa laga xijaab can ah ruyati ilahay ruyadiisa aragtidiisa waa laga xijaabaya waa nicmo weyn ay waayeen wey wa ana allaha tabaaraka wa tacala ilaahay yajiu ywma alqiyaama maalinta qiyaamau imaanaya wlmalaku malaaigtana waa imaan waa jinsi malak ashaasaad garanaysa malaaigtii o dhan safan safan ayagoo koox kooxa oo saf saf ah yay malaa'igtu imaan licardi lumami ummadihii in la bandhigo ilahay loo bandhigo subxaanahu watacaala wa xisaabihaa xisaabta ummadda in la xisaaba yaa ilahay u imaanaya wa cuquubatihaa in la ciqaabo wax mutaystay wa hawaabihaa la abaal mariya wax mutaystay faslqadi wey waa faslqada marka wajaaa rabuka walmalaku safan safa maji sifat lmaji inaad rumayso waxay kamid tahay caqiidata ahli sunna waljamaca salaf lumma ay caqiidaysan yihiin sifadaasi sifat ficliya wey sifa ilahay uu leyahy ficliya weeyaanoo xilliguu rabo ayay dhacaysaa wajaaa rabuk nacam hal yanduruuna ila an yatiyahum allahu fi dulal an yatiya ityaan iyo imaasho maji laakin kayfiyada ma laisweydiin karaa la laisma weydiin karo ah, kayf alkayf qaacidada uu noo dejiyey imaamu daar hijra imaam daar hijra malik raximah llah ama ku soconayna jamiicu sifaat lakala saari maayo dhammaantood halkaasa la wada marin haddaad qaar aad sidaa tirahda qaarka kalena aad diiddo ood awishana maaad qaacidadi maxaad ku jawaabi qaacida jirtay ya qaar baad qirtay oo ogolaatay oo tiri bima yaliiqu qaarna waad ka booday a alqawlu fi bacdi sifaati kalqawli fi bacdi alaakhar qaacdadaas kala saar limaada tufariq bayna almutamahilayn in laba shay oo isku mida ah la kala qaado cuquusha way ka hor imaaneysaa ya ahlulcaqliga way ka hor imaaneysaa sax maaha sifaatka ilahi baa iska walilahi alasmaa alxusnaa sifaat culya uu wadaleeyahy ilahi subxana watacala labadaba marka maxaa ukala saasaaraysaa ayib wa an tabaaraka watacala yaji yowm alqiyama walmalaku safan safa licadli lumami umadaha inuu la bandhigo ilahi loo bandhigo wa la xisaabo cuquubatiha wa la abaalmariyo wa waxaa la dejinaya almawaazinu jamcu miian baa la dejin qof walba miisaankiisi aa la dejinaya miisaan qisdi weeyaan yowma alqiyaama ayaa la dejinaya walwasnu yowmaidin alxaqu waman thaqlat mawaazinu faulaa'ika hum lmuflixuun ulaika ladina khasiruu anfusahum bima kanu biayatina yadlim marka dadka labadaas qaybsan miisaanka marki la saaro culeys haddaad maqasho camal culeys iyo khafiif labada laga hadlayo waa kuwe labadaba waxaa wey camalka saalixa ba laga hadlay midka sayi-a didkiisaa lagu fahmi un waxaa lagu fahmi did fama man thaqulat hadday cuslaato maxaa cuslaaday mawaasiinu mawaasiinu maada xasanaadkii baa laga hadlaya xasanaadka haday cuslaadaan ama man khafat mawaasiin mawaasiinta dhankeey fududaato mawaasiinte wey ya kayf xasanaad xasanaad ma laga hadlaya waxa cuslaanaya iyo waxa fudaanaya laga hadlayo waa xasanaad hadday markaa thaqulad mawaasiinu miisaanka xasanaadka hadduu cuslaado maxaa fudaaday siyaadki baa ya siyaadki baa yaraaday soo ma haddii uu xasanaadki uu fududaado yaraado maxaa cuslaado meesha lagu halaagsamay siyaadki baa lagu halaagsamay saa wey marka siyaadka ka fahm muqaabilkaad ka fahmi isaga min baabi lfahmi bilmuqaabil wey isaga waa ilaanu xasanaadka umaa lakolkoolin oo la boonboonin sayiaadku waxaa weeyaan waa indhaha laga yarlaabo lakin lafhan ayib marka watuudacu lmawaasiinu mawaasiintii baa la dejinaya miisaankii caadilkaha ilahi subxaana watacaala oo la keenayo oo sida aan u miisaamano raashinka iyo xoolaha iyo mxuaha cuntada iyo ala miisaama carab leh markaasaa la saari xasanaadkiisi iyo sayiaadkiisi agga agga laga kala saari markaasaa la fiirinaya koodii hoos u dhacaa kii hoos u dhacaa ee cuslaada ayaa la ictibaari hadduu xasanaadka hoos u dhaco cuslaadana waad liibaanta baa laleeyahy hadduu sayaadki hoos u dhaco xasanaadkii uu yaraadana oo xasanaadki lala kacana ayadana qofka waa halaagsan nasal l slama watudacu lmawaasin liwasni acmaali cibaad addoomaha acmaashooda la miisaamaya acmaashaa la miisaami iyo saxaaifu acmaali baa la miisaami iyo caamilkii laftirkiisa la miisaami saddex qool ba ku jirta masalada saddex qool ba ku jirta maxaa la miisaami acmaashi baa la miisaami a ah, oo nusuus badan kuso aroortay camalka laftirkiisa la miisaamayo nacam waxaa la miisaami saxaaiftii warqadihii ay ku qoraayeen baa la miisaamaya waa xadiiu biaqa waad garanaysaa xadiiu biaqa waxaa la miisaami caamilka qofkii sameeye laftirkiisa la miisaami ayaduna waa intaba waa lay laisku daran kara laisku daran dhici karta in laisku wada daro yajibu yowma alqiyaamati arajul alcadiimu samiin laa yazilu cinda allahi janax bacooda nin buuran oo xoog badan baa imaanaya haddii miisaanka la saaraba baasha la yihahda kaneecada garabkeeda ma dhanaba khafiif waay ah, siyaadkiisi baa la degaya isaga baa lala degi kor buu saaran yihi ayib markaasu ilahay wuxuu leeyahay abu hureyra xadikiisa wuxuu leeyahay iqra-u in shitum qowluhu tacaala falaa falaa falaa nuqiimu lahum ywma alqiyaamati wasna ah. marka faman haqulat qofkii cuslaato mawaasiinu xasanaadkiisi faulaaika hum muflixuuna kuwa liibaana wey kuwa kala garateedi wayutowna saxaaifahum saxaaiftoodii baa loo keenaya biacmaalihim ama yatuuna saxaaifahum saxaaiftibaa u imaanay oo duulaysa biacmaalihim acmaashooda xaalay ku qoranta acmaashibaa saxaaifta ku qoran marka eh, acmaashii markaa midig iyo bidix baayay kala noqonayaan qof midigta ku qabsan kubiixdo gadaasha dambea ayaa looga dhiibi faman uutiya kitaaba markay saxaaiftii duuli timaado man uutiya qofkii loo dhiibaa kitaabahu kitaabkiisa biyamiini gacanta midigta fa sawfa gadaal dambaa yuxaasabu la xisaabi doonaa xisaaban xisaab yasiiran yar xisaab yar oo fudud oo cardi baa la yihahda <coughs> waxaa laleeyahay waxaad ma samaysa waxaad ma samaysa ha marka horena adduunka waan ku qariyey waan ku asturay haddana ilahay wuxuu leey subxana watacala waan ku cafiyey xisaaban yasiiran marka mid oo wax oo dhibaato u keenaysa middaa ma aha inayna dhibaato ukeenayn waxaa kutusaya wayanqalibu ilaa ahlihi masruuran ba la yidhi isagoo faraxsan buu noqonaya oo boodboodaya oo lahaum uqru kitaabiya ku haya markaas xisaabtii iyareeda la weydiiyey hoos ilahay la hadlay taa iyada waba ma farax buu kasii qaadi maxaa yeele wixi ulahaa ama hebelahaa ama lagu weydiiyaa ayaa waa waa lagu dhaafay xasanaadkiisa ilin badane waman uutiya kitaaba waman qofkii uutiya la siiyo kitaaba kitaabkiisa waraa dahri gadaal dambe laga siiyo fa ulaaika yaslawna waxay gelayaan saciiran bay gelayaan gadaal oo gacanta bidixda laga siin ihaano wey waa la daraabaya waa la ihaanaysanaya horta hore laga dhiibi maayo midigtana loogama dhiibaayo bidix oo weliba gadaasha dambea ayaa looga dhiiba hoo laleeyahay wixii maarata aad samaysay ee xumaan ahaa adiga gacantaadan bidixda ku qabsaa laleeyahay marka ka inuu halaagsamay calaamo u tahay oo inkaar ku dhacday nasal la salam alcaafiya xusn khaatima walcamal saalix ana siraata jidka siraad tan waxa wey alimaanu bisiraat in jidka siraad la rumeeyo meesha jidkaas la dul maraayo jisrun calaa matri jahanam jahanama korkeedu maraa wa ana siraata siraadku waa jidkee inagu asraacina jidka siraad baan dhahnaa jidkii iyo siraad waa isku hal ur isku fasir wey wa ana siraata siraadku waa iska jidkii xaqun xaq shay thaabitoo jira wey waa wax haabita oo jira oo aan la inkiri karin oo in la rumeeyo ay waajib tahay jahanamo korkeedu ilahay saaraya markaasaa lalaye nin walba camalkaada ku dabaala maanta camalkaada ha ku mariyo yajuuzuhu waxaa gudbi alcibaadu addoomihi baa gudbi yajuuz waxaa gudbaya alcibaadu addoomihi baa gudbi biqadri acmaalihim camalkooda intay ahayd qadarkiisa ku gudbaya nin walba camalkiisa intuu ahaa ayuu ku mari intaa waa ijmaal tafsiilka waa kan fanaajuuna fa min annaasi naajuun kuwa badbaadayo koraya mutafaawituuna kala tagsanse fi surcati najaati badbaadada degdega ay ku kala badbaadeen calayhi cala siraadi siraadka korkiisa min naari jahanamana ay kaga badbaadeen qaar ay ku kala tagsan yihin marka naajuun bay isku wada yihin way wada badbaadeen laakiin mutafaawituun wey way kala tagsan yihin qaar baa markaa ka riix ah ka ajaawiidi lkhayl fardaha dheereeya orodka ragga socod caadi ah gurguuray bay marka dambe tegi iyo zaxfi mutafaawituuna fi surcati najaati badbaadada ay badbaadayaan surcadeeda alayhi calaa siraadi jidka korkiisa min naari jahanama jahanamo naarteedana ay ka badbaadayaan yay mutafaawituuna ku kala tegsan yihiin wa qowmun qolana awbaqatum waxaa halaagtay fiihaa jahanamo dhexdeeda ku halaagtay oo ku riday acmaalum amaashoodii qaarna camalkoodii baa jahanamo ku ridaaya oo ma gudbin karaa camal saalix uu la yimid ma jirto sayi-aadkii baa qabsanaye kalaaliibtii iyo berihii jahanama siraadkaas iyo jidkaa dhinacihiisa ku dhegana yaa amar lagu sinaya intay qabsadaan bay deen mukardisun fi naar naartay ku tuuraysaa bu nabi sala alla alay wasalam halkaasaa lagu tuuraya wailaa dadka dhan wada marayaan axad meel kale kasoo wareegi oo jidka siraad ka leexan kara ma jirto eeshaasaa lawada mari jahanamo in la dhex maro oo korkeeda la maro ama lagu daato ama la dhaafo waa arrin ilaahay uu ballan ku qaaday subxaana oo uu yihi wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya uma nunaji ladiina taqw wanadaru aalimiina fiiha jathiya wadno afarta lagu hayaa la rabaa marka kuwa ka badbaadi doona miyaan ku jiraa ma kuwa ku dhacayaa lagu jiraa allahu aclam ilahi ana badbaadiye lakin ilahi subxaana watacaala bifadlihi waraxmatihi iyo camal saalixa ou ka raadli yahay ilahi hanagu dilo subxana watacaala marka nunaji ladiina taqw ba layihi bishaaro wey muminiinta ilahay waa ka badbaadinaya subxaana wa tacaala marka nabiga alayh salaam uu yihi ilaahay ma halaaga ma cadaabayo qof baycat ridwan asxaab alxudaybiya oo baycat ridwan ka qayb galay ee umahaat lmuminiina mid kamida ah waxay tiri soka ilahay mlah ma huwa in minkum ila waariduha ayaddan soo derishatay marka daahirka aayad tafsirki nabig aleyh isalaatu wasalam wuxuu raacay cumuumkaas khusuus baa loo hayaa uma nunaji aladiina taqw wanadaru aalimiina fiha jithiya ayaddaas yaa khasistay waliimaanu iimaanku bixawdi rasuuli illaahi rasuulka ilahi sala allah alay wasalam xawdkiisa in la rumeeyo iimaankiibuu kamid yahay waliimaan waxaa kamida ah bixawdi in la rumeeyo iimaanka aakharo yay soo wada gelaysaa xawd kale wuxuu soo geli aakharu soo geli ah, marka walimaanu in la rumeeyo bixawdi rasuulilah sal slam tariduhu ummatuhu ummadiisa ku aroori laa yadmau ma oomayo man shariba qof cabay minhu min alxawdi ceelkaasi iyo darka qof ka cabay weligii ma oomaayo waa biyo macaan oo cad wax walba ka macaan wax walbana ka cad aadna maaragtay dhul weyn oo masaafo weyn buu haystaa waasac ah welashiisa laga cabaayana xidigaha ayuu dhan yahay inta ay leeyihiin rasuulka inaa taagan sala allahu alayh waalihi wasalam oo lagu arooraya wayudaadu markaasaa waxaa la fiijinaya oo la eryaya canhu can ilxawdi xawdka waxaa laga sardhamaya oo laga fiijin man qofkii badala diinta bedelay oo wakayara bedelay qofkii diinta bedelay oo bilkufri walnifaaqi wاlridati gaalnimo intuu la yimid nabiga gadaashiisa alayh salaatu wasalaam gaaloobay isaga markaasi laftii u yaqaana iska soo raac buu isdhihi kadib baa marka laga celinaya xawdkii maxaa yeelay diintii maarata kumu dhimanin kumuna toosnaanin walidalika ayaa nabigeena aleyh salaatu wasalaam waaa soo arortay inuu dhihi doono yaa intuu arkay dad garan jiray buu arkaya oo soo socda si ule hebel baa soo socda markaasaa la celinaya sida kamaa tudaadu yadooda axadukum albacira daal min xawdihi darkiisa adoo xoolahaadi waraabsanaayo neef adaan lahayn aduu kugu soo dhawaado kan baad ka siinaysaa naxariis ay ku gashaan mooyeene ayib markaasaan waxaan dhihi bu yidhi yaa rabbi asxaabi yaa rabbi asxaabi waa asxaabtaydi kuwan markaasaa waxaan leey inaka laa tadri ma axdathu bacdak gadaashaa markaad dhimatay waay soo dari markaad nooleed uma taqaane gadaal waxay kasoo darisiiyeen maogid baa laleeyahay markaasu wuxuu leeya nabiga alayh salaam suxqan suxqan liman badala bacdi gadaashay ninkii diinta bedelay inkaan ha ku dhacdo ha fogaado saasuu leey sala allah alay waslam waa kuwa ridoobay haddee kuwa ridoobay weeyaan ayib wa ana aliimaana iimaanku qowlun waa hadal bilisaani carabka lagaga dhawaaqo laa ilaha ila allah iyo aamana wa ikhlaasun in la khaalis yeelo bilqalbi qalbigana ilaahay iimaankaasi lagu khaalis yeelo keligii un loola jeedo nifaaq aynan ahayn iyo gaalnimada in qalbiga ku jirin oo qalbiga uu xaaran yahay khaalis saafia uu yahay wa camalun camal weeyaan biljawaarixi xubnaha laga camal falo saddexdaas weeyaan waxaan soo maray imaamka isagoo qowlun bilisan wa ikhlaasu bilqalbi la yimid oon camalka ku darin soo mahen waa kan hadda wa camalun biljawaarix waa qabaa madhab ahlusunna marka la harayo camalun camal wey biljawaarixi marka acmaashu waxay kamid tahay musama iimaan bay kamid tahy iimaankay kamid tahay salaada la tukanayo soonka la soomi zakada la bixini xajka lala imaani intaba laa ilaha ila allahudaas ayay muqtada u tahay oo macno u tahay oy tusaysaa oo shaqadeeda ay tahay oo ilkaheeda ay tahay markuu yiri wahb binu munabih raximah llah nin ladhii jira slafka kamid ahaa yaa waxaa lagu yiri nin baa su-aalay alaysa laa ilaha ila allah miftaxu ljana laa ilaha ila allahu so jannada furaheeda maaha jannada furaheeda so laa ilaha illa allahu maaha manaa wuxuu ku oda la ilaha illa adaan jannada waaba lii furi markaasu wuxuu yiri nacam bala laa ilaha illa hu miftaxu ljana lakin likuli miftaaxin lahu asnaan fain atayta miftaaxan lahu asnaan fataxa laka waila falaa yani furu wuxuu leh ilkule ilkule furo ilkii laga jabiya haddaad la timaado ma kuu furi kuma furaayo marka camaashaas oo dhan laa ilaha illa allahu bay furo utahay iyo ilka u tahay camalun biljawaarix yaziid waa ziyaada iimaanku biziyaadat alacmaali acmaasha oo ziyaad biziyadat alacmaal acmaasha khayrka oo qofka uu ziyaadsado iimaanki waa ku ziyaadi wayanqusu iimaanki waa hoos buu dhici binaqsiha acmaasha saalixada haday nusqaanto bedelkeedana sayaadii xumaan ay gasho fayakunu fiihaa iimaankii waxaa ahaanaya annaqsu nusqaan bihaa aziyaada iyadaasuna ku ziyaadi acmaashaasu ku ziyaadi kuna nusqaami walaa yakmulu qowlu liimaani iimaanka qowlkiisa ma kaamil noqdo walaa yakmulu ma kaamil noqdo qowluliimaani iimaan lagu dhawaaqay kamaalo laguma helo ilaa bilcamal in camal la raaciyo mooyeen iimaanka qowlkaas lagu dhawaaqay laa ilaha illa allahu iimaanka kaamil ku noqon maayo ilaa bilcamali walaa qawlu qowl iyo wacamalu camal lays raaciyeyna ayayna iimaanka kaaba kama dhigayaan <coughs> ilaa biniyati niya in la raaciyo mooyeen waa ikhlaaskii niyad in la raaciyo munaafiq laga baxo munaafiqnimadii laga badbaado walaa qawlun qowl ma asaxayo ma shaqeynayo wacamalun camal lama shaqeynayo waniyatu niyo wanaagsanna waxma tarayso ilaa bimuwaafaqati suna in sunada la waafajiya mooyeen somaals afar baa lagaaga dhigay marka saddexdii aad taqaani maxaa lagu daray ya muwaafaqati sunna ah, inuu qofka niyad wanaag leeyahay oo camalkii daahirka ula imaanayo oo qowlka ula imaanayo lakin niyaddii waxaa laga yaabaa una muwaafiq suna waafaqsanayn sunad ma waafaqsanaba waxaan sunada sharciga waafaqsanayn buu la imaanaya marduud wey fahuwa radd muu soo geli waxba kuma talaayo marka muwaafaqatu suna waa mud waa laga maarmaan alictisaamu bilkitaabi wasunna calaa wifqi manhaji salafi saalix baa la yihahda in kitaabka iyo sunada lagu dhego si waafaqsan salafkii ummadda ee naga horeysay ufahmeen wa anahu waxyaalaha waxaa kamida usuusha ah usuul ahlisuna waljamaca waxaa kamid a ah anahu shan iyo laa yakfuru inuuna gaaloobaynin axadun qofna bidembin bisayri dembin dembi ula yimid kuma gaaloobayo min ahlqibla mankaasa kamida ahlqiblaha kamida ah. mankaasoo min ahlqibla ahlqiblaha kamida ah. yani dunuubta kabaairta ha noqoto saqaair ha noqoto wixii aan gaalnimo ahayn qofka kuma gaaloobayo waxyaalaha la sheeg hadduu mumin ba yahay iimaankii laga helay bilahi wamalaa'ikati wakutubi warasulihi oo salaadiina uu tukaday ninka asaga ah kuma gaaloobayo dembi ula yimid dambi u leeyahy kuma gaaloobayo hadduuna banaysanin oo asaga unan eh, taxalul la imaanin ama jaxdi iyo jiiditaan iyo inkirid una la imaanin waxaa lagu gaaloobo ayay kamid tahay <coughs> asalkaas <coughs> asalkaa maxaa lagu radinaya waa anlaa yukfara axadu bidami min ahli lqibla ayaa lagu radinaya <coughs> ya khawaarijta yaa kasoo horjeeda oo ayagana eh, kuwaas muqaabilkoodaa almurjia murjia wey labadaba baadil wey labadaba waa baadil wa ana shuhadaa dadka shuhadada la yidhaahdo jidka ilaahay iyagoo ku dagaalamaya fii sabiili llahi liiclaa'i kalimat illahi diinta ilahi inay kor marto darteed u dagaalamaya sidaa ku dhintay shuhada la yihahdaa axyaan waa nool yihiin cinda rabbihim rabbigooda agtiisaana yursaquuna lagu masruufa ilahay agtiisa lagu masruufa qabriga intay ka tagaan jannada toos loo geen jannada toos loo geenaya cinda rabbihim yursaquun walaa taxsabana aladiina qutiluu fi sabiili llahi amwaata bal axyaan cinda rabbihim yurzaquun wey ilahay agtiisa lagu arsuqaya subxana wa tacaala marka caalam kalesa ku jiraano caalamu barzaq la yiraahdo marka iyaga oo ruuxdoodii oo shimbire iyo la dhexgeliya khudrin cagaarah markaasay waxay uhoyanaysaa jannada qanaadiisheeda soo aroortay inta carshi raxmaan oo soo aroortay ayib marka dad qiimo badan wey dadka ayaga ah nafta waxa ugu qaalisan ee qofka ilahay uu siiyey wey marki maadiyaadka laga hadlayo wixii ugu qaalisanaabuu huray marka hadduu huray kuwaa kale ee qabriga kula jiro lama socda ka garaatar sareeya dhaafay meeshii buu tegi jannadii baa taas loo geenaya wa arwaaxu ahli sacaada dadka ehlu sacaadada la yihahda liibaanay uma aladiina sucidu kuwii la yihi ee liibaanay arwaaxdooda iyo naftoodu baaqiyatun waa baaqi ma dhamaanayso qofka waa dhintay marki lagu leeyahay ruuxdii jasadkeed adduunyada inay camirtay ka tagtay mooyeene ruuxdu way jirtaa weli waxay jirtaa meel ilahay ugu talagalay oo nacimo ah baaqiyatun baaqi weeyaan oo naacimatun mid nicmaysan wey ilaa yowmi yubcathuun ilaa maalinta dadka lasoo saaro qiyaamaha ayay nicmo iyo barwaaqo ku jiraan qabrigii waa ku necmaysan yihiin barzakhaasay ku necmaysan yihiin meelo ilahay ugu talagalay celiyiin ba ilahay ku necmaysan yihiin calaaqaasa ka dhexaysa ruuxda iyo jismiga qabriga dhex yaalla haba baaba hadduu rabo ruuxdii iyo jismigii calaaqa ka dhexaysa hadday nicmo noqotana waa wada leeyihiin hadday cadaab noqotona waa wada dareemayaan calaaqa ka dhexaysa nacam oo xidhiir baa ka dhexeeya ruuxda iyadaheed kolbay tegi way soo noqon qabriga jismiga kusoo noqon mar waa qaadi macnaha waxay ku fasireen culimada alimaam ibnulqayim kitaab buu le alruux kitaab la yidhaahdo aruux buu leh waa artay de markaad saaxato calaaqa ruuxdii iyo jismiga calaaqa ka dhexaysa lakin calaaqa marka soo jeedo kale maaha kama dheera mana camira jidhka o dhan ma camirayso lakin waa kana neefsanayso aad maaratay ugama wada jirto aad ugama jirto walidalika dhimashaa laga cabiray dhimasho ayaa laga cabiray nacam tacaluq baysa la leedahay saas kale weeyaan oo qofka markuu dhinta ruuxdiisa iyo jismiisa calaaqa ka dhexaysa waa arwaaxu ahlijan ahli shaqaawa dadka ahlu shaqaawaha ah ee dhur darsaday inkaarta ku dhacday ee xumaaday ruuxdooduna mucadaba waa la cadaabaya ilaa yowm iddiin baa la cadaabi cadaab baa ku socda iyaguna qabrigaa lagu cadaabi ruuxdii baa la cadaabi jismigana calaaq u leleh waana almu'miniina mu'miniinta yuftanuuna waa la imtixaami fitnada waa imtixaam fii qubuurihi qubuurtooda lagu imtixaami wayus-aluuna markaasaa su-aalo la weydiini waa ka imtixaankii markaasaa maxaa dhacaya marka imtixaan la weydiiyo mu'miniintii maxaa ku dhacay yuthabitu allahu ilahay wuxuu ku sugay aladiina kuwii aamanuu alla rumeeyey bilqowli ereygii athaabiti sugnaa kelimata erga thaabika waa tawxiidka wey fi lxayaati اdunya markay noolaayeen waa kuwa laa ilaha illa allahu lahaa macnaheeda iyo muqtadaheeda iyo waxay xumaanaysay waxay amraysana la imaanay waxay reebaysana ka harayay marka bilxayaati dunya bay kusugnaayeen wa fi laakhirati aakhira ilahay baa ku sugay fi lxayaati dunya waxaa kaloo la yihahdaa sakaraadka marka uu dhimanayo intu weli dhimanin ilahay baa ku sugaaya laa ilaha illa allahu aakhiru maa yaqulu min addunya kelimadaas ugu danbaysa wuxuu adduunka kaga baxo aakhira markii qabriga la geeyo oo su-aasha la weydiiyana laa ilaha illa allahu da ku oo inuu ilahay keligii jiro man rabka marka ihahdo allah buu leyahy ka maxamedun rasuullahina waa aaminsanaayo rasuulkii buu leeyahy labadaasi markaa markii laisku daro diin baa laisku dhahaaye diintaydan wakaas marka labadi saddexdii markaas halkaasu kaga jawaabaya halkaasu kaga jawaabay allah iyo rasuulka iyo diinta man rabuka man rabuka wama diinuka wa man labana waa man midna waa ma ufiirso ah, ah, wama rabuka wama nabiyuka wama diinuka aska dhihin man rabuka mantu yacqil bay ku dhahaa soo maa man rabuka wamaa diinuka waman nabiyuka oka saas wey yuthabit llahu aladina aamanuu bilqowli thaabit fi xayaati dunya wafi aakhira ah, fi xayati dunya wafi laakhira waa muminiinti kuwii kalena wayudul lahu alimiin wayafcal lah ma yasha aalimiinta ilahay baa dhuminaya laa ilaha illa allahudi way ka dhumayaan tawxiidki bay ka dhumayaan su-aashii jawaabteeda ka dhumayaan haha iyo aftaagtaag bay bilaabayaan nasal l caafiya wa ana cala alcibaadi addoomaha korkooda waxaa ahaaday oo mar walba kor saaran oo la socdoon ka haraynin xafada kuwa xifdinaya acmaashoodana xifdinaya yaktubuuna qoraya amaalhum amaashoodi amaashoodii qorayaan waana xafada camalka waa xifdin dadka qofki laftigiisa wa ilaalinaysaa xumaantay ka dhawraysa o ka ilaalin ah, xumaanta ka ilaa qofka markuu dhimanayo bay ka tegi markuu dhinto bay ka tegeysaa nam ah. wa huwa alqaahiru fawqa cibaadihi wa yursilu calaykum xafada xafada ilaa goor bay shaqeyn hataa xataa ida jaa okay ahadahum ilmowt xata ida ja axadahum inuu tanafathu rasuluna marka markaasay ka tagtay ah. walidalika qofku markuu dhinto oo saa nafta oga baxdaba waxaa kusoo ordeeya wax allaale w xasharada dhan xayawaan o dhan ba kusoo yaaco halka haddaad aska jifto xaggaasa ma lagaama mari ah. waa yartahay wax uun kugu soo dhiirada inuu kugu sagaago mxuu aha baalkan tuutayda iyo mxuu ahaa eh, eh, baalahan dhulka socda ya mxu faraha badan ya sida bombida iyo barambarta iyo waxaasoo dhan caawo dhan kor iyo hoos bay kaa agbaraysaa ah, ilahi baa kaa xafidinaya subxana watacaala mar dhinta qofki soo maa ilaaliya qaaqiya xagga ka celiya sanka wax ka geliya marada u adkeeya darishada u xidha oka yaanyuurti baa kugu soo ordi markaaba imirkaa dhigi ku cuni naftaadi kaa baxdo maxaa yeelay xafadadii ba kaa tagtay ah, xaafada xaafadadu ilaa gaayada wataas xataa ilaa jaat rasulullah intaasi kula joogi kadib waa kaa dhaqaaqeen ayb waana cala lcibaadi xafada yaktubuuna acmaalahum acmaashoodii bay qorayaan acmaasha dadkay qorayaanoo maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid wey walaa yasqudu ma dhacaayo xafadadii baa wax qoraysa markii la yidhi dee ilaahay subxaanau watacaala ma aqoon la-aan baa haysa maya xaasha kala de ilahay waa ogyahy waxa la qoraayo iyo wuxuu qofkan samaynayo waa la socdaa isagoo og ayuu haddana malaaigtii wuxuu le qora waa shaqadooda iyo muhimadoodii maqlaati baa laga rabaa dhow inay noqdaan walaa yasqudu ma dhacayo waa katiibuu cileynaya wuxuu leeyahy walaa yasqudu ma dhacayo shayun shay min dalika qoridaa la qoraayo can cilmi rabbihim rabbigood cilmigiisa waxba kama dhicin ah, ilahay cilmigiisa waxba kama dhicin oo kama maqna waa ogyahay ba ka wadaa ilahay cilmigiisa waa ogyahay waa la socdaa waxa uu addoonka samaynayo ee ma aha qoraalkaa la qoraayo wuxuuna ilahay ogeyn oo malaa'igta loo dhiibtay inay jirto wallahi isqudub ma dhacayo shayun wax min dalika ama isqudub ma ridaayo shayun min dalika qoraalkaasi can cilmi rabbihim rabbigood cilmigiisa ma ridaayo ilahay waa ogyahay wey wa ana malaka almawti malakulmowt malaga la yidhaahdo yaqbidu wuxuu qibdoon alarwaaxa biidn rabbi rabbigiis idankiis buu arwaxda ku qaadan marka ummaddu iska soo orda waktigaadoo la gaarin amar iyo qaraar iskama qaadan karo biidni rabbihi buu ku socdaa xilli waktiga markuu dhamaado isdiyaariyey markaas buu ku warjeefaya oo nafta kaasoo siibaya marka malakulmood baa mar soo aroortay mara rusul baa soo aroortay nacam allah eh, mxuu ahaa eh, tawafathu rusuluna tawafathu rusuluna nacam rusushaanadaa oofsanaysa marka waa fara badan yihiin acwaam malaa'igtoo fara badan yihiin lakin malakulmowt baa u weyn oo waayeel u ah, ah biidn rabbi wa ana khayra alquruni alqurun ladi wa ana khayra quruni quruunta kuwa ugu khayr badan alqarnu aladi qarnigiiba ugu khayr badan buu nabigu alayh salaam waxyaalaha usuul ahli sunna waljamaca lagu tirinaya waxaa weeyaan inaad ogaato <coughs> diintana ku abtirsanayno <coughs> inay saxaabadu noogu horeysay iyo kuwa kuxiga iyo kuwa kuxiga kuwaasay ugu khayr badan yihiin wa ana khayra alquruni quruunta kuwa ugu khayr badan alqarnu ladi waa qarnigii qarnu ladiina ra-aaw arkay rasuulallahi sala allah alay wasalam aamanuu bihi rumeeyey nasiibka waasaa yeeshay kuwii nabi maxamed ilahi nasiiba oga dhigay inay arkaan oy rumeeyaan oy la kulmaan qarnigaasa uga khayr badan boqol sanay intaas shaqaynaysa boqol sano aakhiru man maata min asaxaaba boqol sano kadib uu dhintay uma aladiina kuwii yaluwnahum la xiriiray taabiciin baa la dhahaa uma aladiina kuwii yaluwnahum la xiriiro taabiciina saddex boqol oo qarn oo sano markii la gaaray waa saddex qarniye saddex boqol oo sano saddex qarni quruur mufadala lasku dhahaa dadka qiimaha badnaa wey waa mid nabiga arkay iyo ku nabiga arkay mid si arkay iyo ku nabiga arkay mid si arkay mid si arkay wey taabicu taabiciga wuxuu kuleeyahay taabici baan la kulmay oo saxaabi baan arkay oo leh nabigaan la kulmay buu kuleyay soo maart weli nabigi baa qoyan alayhi salaatu wasalaam khayr lquruun baa la dhahaa xadid cumraan bin xusein iyo keyrkii waa kii nabiga alay salam u ku sheegay khayrukum qarni uma aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum waa kii dhihi jira rasuulka alayh salaatu wasalaam marka dadkaasi uga khayr badan ee wanaagga ay saxaabadana u horeeyaan ducay naga mudan yihiin inaan u ducayno oon ilaahay u barino oo aan maaragtay ixtiraamno oon jeclaano ayay mudan yihiin saabiqiin awaliin baa la dhaha muhaajiriin ansaar kuwii kuwaas wanaag ku raacayna ayagana amaanta waxay kuleeyihiin ah, ilahi l subxaana watala rja badi qula rabbana kfir lana walikhwanina sabaquuna biliimaan ducadaasa laga rabaa dadku marka waxaa weye muhaajiriin iyo ansaar iyo kuwii waladiina jaa min bacdihim saddexdaa wey saddexdaas uqaybsamaa saddexdaas qofkii aan mid kamida soo gelin daal mudil mid baadiyooba wey muhaajir miyaa tahay maya ansaari miyaa tahay maya wladiina tabacun biixsaan oo kuwahaas raacsan oo wanaag ku raacsan oo ayaa kamida oo u duceynaya rabbana kfir lana walikhwana miyaa tahay maya haddaad tirahdo raafidi shiiciyaa tahay malcuuna ayaa tahay lgu leeyahy ah, marka meeshaa dalkaad ka baxday islam mama sheegin kartid ah, islamka saddexaa maba loo qeybiyey laa raabic madaa faraad kuma jire naam ah, waa kuwa saxabada nabi wax ka sheegayay kuwaas oo kale wey wa afdalu saxaabati alkhulafaa khulafadii baa saxaabada markay noqotana way sii kala reebayaan waxaa ugu fadli badan alkhulafa arashidun kuwa khulafada ee nabiga ka dambeeyey khaliifka ka ahaa umuurtiisa hagaayey dowladdii nabiga alay slam siduu umaamulay umaamulayay calaa minhaaji nubuwa alraashiduuna hanuunsanaan mahdiyiin mahdiyuuna hanuunsanaa dadkan hanuuninay abu bakrin kow khilaaf kama taagna inuu u horeeyo uma cumaru khilaaf kama taagna inuu u horeeyo uma cuhmaanu uma cali radia allahu canhu ajmaciin labadaasaa xogow ay selafka isku khilaafeen saxaabada cuhmaan baa fadli badan iyo cali baa fadli badan laakiin abubakar iyo cumar khilaaf kama taagna sida ay u tartiibsan yihiin ama markii dambena cuhmaan inuu yahay lamarka saddexaad baycadiisi ay dhacday laisku waafaqay la doortay iyaduna waxaa weyaan waa lasku waafaqay waa lasku waafaqay uma cali radi allahu anhu radi allahu canhum ajmaciin ayib kadib afartaba kale soo dhaaf waxaa imaanaya waxaa imaanaya baqiyat casharat mubashiriin biljana kuwii jannada loogu bishaareeyey mubashiriin biljana ayaa imaanaya wahum waa kuwabe dalxa wazubayr ibnu cawaam wacabdiraxmaan bnu cawf wasacd ibn waqaas wasaciid ibnu zayd ibnu khadaab wa wa abu cubaydat camr bn jaraax lixdaa wey lixdaa afar ku dar toban tobankaas marka kadib haddana waxaa bilaabanaya kuwii saxaabada eh, saxaaba beder baa bilaabanaysa baycat ridwan baa bilaabani waxaa bilaabanaya marka eh, mxuha eh, saxaaba fai fatxu maka kuwii ka dambeeyey saasay isku dab socdaan wa anlaa yudkara axadu qofna inaan la sheegin baa las amraya usuusha kamida ah, usul ahli sunna waljamaca waxaa kamida athanaa ah, biasxaabi rasuulilah in la amaano oon xumaan lagu sheegin wa anlaa yudkara inaan la sheegin axadun qof oo min saxaabati rasuuli rasuulka asxaabtiisa ka mida ah sal slam ilaa biaxsani dikrin xusitaanka ugu wanaagsan markii saa loo sheega radia allahu canhu lagula kufaal raba radia allahu canhu allah ka raadi noqdo marka ninka asaga soo maarta jacaalka loo qabo ilaa biaxsani dikrin xusitaan iyo sheegitaan midka ugu wanaagsan inaad ku sheegta mooyaane afkaada wax kale ay kasoo bixin walimsaaku afka laga haysto laga istaago camaa shajara wixii dhex maray bayno dhexdooda wixii dhex maray saxaabada khilaaf ah oo sifiin iyo jamal iyo yowmljamal iyo waaqacooyinka dhex maray adiga ha dhex gelin ah, salafka qaarkood markii la weydiiye waxay dheheen waxay ahayd arrimo ilaahay uu seeftaanada iyo ka ilaaliya ah, sinaan suyuufinaa fanasal allah an yaxfada lisaanana carabkaana ina ka ilaaliya dagaalka adigoo ka badbaadi soo ma aha carabkaana badba ka badbaado seeftaana adi ka badbaadi saxaabada markay dagaalamayeen mujtahidiin bay hayeen mujtahidna maxaan kusoo ogaana saan kusoo maray usul fiqi ya in asaaba falahu ajran wain akda falahu ajrun xadiidkii nabiga u daliila sala allahu aleyh wasalam naam ayb marka qof sidaasa seed wax oga sheegi kartaa waa dadaalaya nin walba wuxuulaa diinta dhuuji oo uhayli oo dagaalkan soo afjarmo oo xaqa hadaahiro yo nin walba u dadaalay ijtihaad bayna ka ahayd mid midka kale ku gaalmo xukumiyana ma jirin war soo kacanayna soo raaca bay ahayd ugu dambayntiina way israaceen wixii markaas shahiiday oo dhintayna shahiid weeye mujtahid buu ahaa wixii kalena maaratay eh, eh, laba ajir buu leeyahay asiibay wlimsaaku cala maa shajara baynahum wa anahum saxaabada nabiga alayh salaam axaqu naasi dadka u xaqnaan badan wey an yultamasa lahum in loo raaraadiyo axsanu lmakhaariji meel laga saaro laga bixiyo looga cudur daaro midka ugu wanaagsan in loo raadiya la rabaa wa ay saxaabiga u sameeyen dhihi mayno saxaabada dhamaan macsuumiin bay ahayen majmuucooda macsuum aha saxaabada isku darkooda majmuucooda macsuum bay ahaayeen oo waxa ay isku raacaan waaba waaba diinba waxay isku raacaan waaba diin ijmac baa la dhahaa waa qadci waa lagu camal fali maxaa yeelay macsuumiin wey laa yajtamicuuna cala dalaal isku rac maayaan laakiin afraad afraada la dhaho qaar khalad ka dhacay waa jiray qaarkaa khaladka ka dhacay ayaad isku dayaysa weliba inaad maxmal wanaagsan ku xumbaarto meel wanagsan ku xumbaarto waxaa laga yaba inu saa ula jeedo waa saa ula jeedo dagaalka dhexdooda maray saasa laga yaba mucaawiya saas watay cali saas watay wanaag baa ku fasili wanum xaqu naasi an yultamas haddaad binu aadam kalaba aad wax hadaladiisa meel wanaagsan u marinayso si wanaagsan ugu fasiri saxaabada ka mudan axaqu naasi an yultamas in loo baarbaaro lahum ayaga axsanu lmakhaariji makhraj ay ku baxaan oo ay kaga badbaadaan dhaliisha la dhaliilayo in loo raadiyo ayagaa u mudan wayudanna loo maleeyo bihim ayaga axsanu lmadaahibi madhabka ugu wanaagsan inay mareen in loo maleeyo ayagaa mudan wataacatu daaco liaimati lmuslimiin usuushi baan ku jiraa ahlusunna waljamaca waxaa kamida aaaca in la adeeco liaimati lmuslimiin muslimiinta aimadooda iyo madaxdooda aimatu lmuslimiin kuwa madaxda ah ama madax diineedka ah ama xukun iyo suldo wax ku maamulaya labadaasba way soo geli aaaca liaimati lmuslimiin min wilaati umuurihim umuurtooda kuwa tawalinaya ee maamulaya ee axkaamta shareecada daahirkeeda tadbiiqeeda ummadda ku fulinaya ee muqaawamaadka iyo kahortaga iyo silmi iyo xarbi iyo duwalka arrimaha shafka udhiganaya wulaad baa layihahda wulaat umuur baa ladhahaa iyo wa culamaa'ihim kuwa tawjiiha iyo caquusha iyo macaanida iyo fahamka xaggaa dadka ka hagaajiya caqiidada suuban ka hadlaya ee dadka arwaaxdooda hagaajinaya culamada wey labadaasa loo kala qaybsamay midna daahirka iyo umuuraha iyo tadbiiqinta kana culamada wuxuu soo horgufay mu tadbiiqinaya oo maamulaya kana waa culamadii dadka maaragtay cilmigii naafic ahaa iyo macrifadii iyo aqoontii siinaya jahliga iyo dhulumaatuljahli iyo baadinimada ka saaraya marka um, kuwaasa wulaat umur la dhahaa culumada iyo wulaat umur labada mid kamid a ah hadday dadka agtooda ka dhacaan oo dadku ay qiimeyn waayaan de waxaa wey fasaad weyn baa dhalanay fasaad weyn baa dhalan de culamada la qiimeyn waayo diin iyo kala dambeyn iyo shareeco iyo alla rumayn iyo in ummaddu maarata ay khayr ku toosnaato yaa meesha ka dhacaysa hadday madaxda hagaagi waayaanna fawdaa dhalan burbur baa dhalan kala daadashaa bilaaban isdirdar baa imaanaya wixii lagu soo daalayo o dhan oo tacab khasaar dib u baabaa imaanaya marka ayaguna amnigii bay gacanta ku hayaano ammaankii baa gacanta ka baxaya haddii laga hortago culamada hadii laga hortagana diintii iyo dhaqankii suubanaabaa baaba'aya labadaba in la ilaaliyo wey waitibaacu salafi saalixi salafka saalixa ahaa salafu saalix waxaa la dhahaa nabiga saxaabadiisa kasoo bilow kuwii ku xigay iyo kuwii ku soo marina hadda waman tabicahum biixsaan manhajkaa kuwii ku raaca salaf baa lagu magacaabi waitibaacu salafi salafka in la raaco asaalixi suubanaa waiktifaau aahaarihim raadkoodii in la qaado un ibtidaca lala imaanin wax cusub aan lala imaanin ayaga raadkooda la qaado walistikfaaru lahum loo dembi dhaafo min usuuli ahlisuna waljamaca bay kamid tahay usuul ahlisuna waljamaca ayay kamid tahay dadkaas wanaagsan ee qiimaha badan in ayaga laga raaco o laga dambeeyo oo la maqlo oo warkooda la raaco loona duceeyo ayay naga mudan yihiin oo mar walba la yihahdo walaa tajcal fii quluubina qila liladiina aamanuu ilaa xumaan iyo cuqdad iyo niyad xume muminiinta yaan u qaadin inaad tirahdo ku ducaysato wa tarku lmiraa in dooda laga tago waljidaali dooda ah, fi diini diinta dooda diinta ku saabsan ilaa bilati yaxsan jidaalka bilati axsan baa la ogolaya inaad xaq kudaahirinayso ood xaq ku difaacayso laakiin in adiga aad u tacasubto caqligaada iyo madhabkaada iyo dad gaara iyo nooc gaara oo tiraada hebel iyo hebel iyo hebel hebelta ku hayso waxaa diin maaha ogaanteeda halala hado kitaabka alle iyo sunadaasa lagu walaaloolay ayagaa maana dadka kala wadaya iyadan baa lkala maaratay nin walba dhinac ka gelaya ee in lagu tacasubo oo lagu doodo oo lagu murmo oo de mutanadiciin la dhaha kale mutanadicuun markii nabig sal l slam lagu xeeldheeraado kasheeg wax kasheega iyo isku adkeynta iyo wax mooa arrimahaas waa la dhowra wey waxyaala waxay kamid tahay nuurulcilmi baabi'iya cilmiga nuurkiisa waxyaalaha baabi'iyay kamid ya in la fududaysto mar walbaba culummada iyo awsaadooda iyo dhexdooda iyo in laga dilaalo o lagu dhex jiro oo lakala wado oo kuna la lacanado kuna maaragtay kor loo qaado arrimahaasi waa khatar waa dhaawac aan laga kacaynin inta badanna dadka waxaas faraha la gala ma-aalkooda iyo caaqibadooda way xumaataa way xumaataa wax la ogyahay la xaqiijiye wey markaa la iska ilaaliyo alculamaau dima luxuum alculama masmuuba culamadii hore laga soo sheegay warkaa noocaas oo kalea waa waa qof sumaysan maad noqon cudur baa kugu dhacaaya kujiraa ku gelaysa marka iska ilaali wa tarku maa axdathahu lmuxdithuun waxaa lagu soo gebagabayni iimaankii intaa lagaga soo warramayo usuushiisii waxaa ka hor imaanaya bidca wax la yidhahdo iska ilaali ah, iimaankaada iyo usuushaada albaabka soo xidho iska ilaali in lagu soo galo wa tarku maa ah, afka gacanta saariyaan he muxuu yiri shibacadle afka gacanta saariyaan shirkiga meel ka soo gelin soo meen afka gacanta saar buu kusoo khatibay kitabka sheekh wuxuu yiri wa tarku maa in shay laga tago axdathahu lmuxdithuuna kuwa wax soo darisiiye ee mubtadicada waxa ay soo darisiiyeen iska ilaali yaan lagu soo gelin sayd kaga badbaadi kitaabkii sunada baro shareecada baro ah, waxa kaloo dhan intaas ka dhaafto qaala allahu qaala rasuuluhu seen tahay ku dheganow ah, watarku maa in laga tago shayga ay axdathahu soo dariya almuxdithuun sideena waxaad ku daalayso dhan ba marduud ooda unoqonin ah, man camila camalan laysa caleyhi amr fahuwa raddun baad kusoo fadhiisanaysa waxaas o dhan baa la baabi'inaya marka dad aad daba socotay dartiis camalkaan haddii ubaabaa ka waran hadduu ubaabaa ka waran waxba kuma tarayaan wasala allahu ilahay ha ku saliyo calaa sayidina sayidkaani oo ha amaano fi lmala ilacla ha ku amaano muxamedin ahaa nabiyihi nabigiisi uu u waramay ahaa waxyi ku dejiyey wacala aalihi qaraabadii nabiga sala allahu aleyh wasalam aala caqiil wa aala cabaas wa aala cali wa aala xamza wa awlaadahu sala allahu aleyh wasalam wa calaa aalihi aalkiisi iyo wa aswaajihi haweenkiisii daahiraadka qiimaha badnaa ummahaatulmuminiinkaha wa duriyatihi caruurtiisa toddobadeed wslama allah salaama tasliima salaamid kahiira fara badan wabilahi towfiq wallah aclam wsala allah wslm ala nabiyina mxamed